geesiyaashii gaclooday gabdhihii xuuran gacmohoodii gacmahoodii laayay gaalaadaan soo duushay gacmohoodii gacmahoodii laayay gaalaadaan soo duushay geesiyaashii gaclooday gabdhihii xuuran gacmohoodii gacmahoodii laayay gaalaadaan soo duushay gacmahoodii kulaayay gaalaadaan soo duushay jaamaacadii gaariisa geesiyadii ku duulay gaal ii muslim kala saaray gaalaadaas surgooyay gaal iyo muslim kala saaray gaaladaas urgooyey jaamacaddii gaarisa geesiyadii ku duulay gaal iyo muslim kala saaray gaaladaas urgooyey gaal iyo muslim kala saaray gaaladaas urgooyey gummaada kaarishtaanka xiryahoodiina guuba geesiyaashow sarakaaca gaalaadan surgooya geesiyaashow sarakaaca gaalaadan surgooya gummaada kaarishtaanka xeryahoodiina guuba geesiyaashow sarakaaca gaalaadaan surgooya geesiyaashow sarakaaca gaalaadaan surgooya gardaarey nagumaageene culumaadii gowraaceen geesiyaashow sarakaaca gaalaadaan surgooya geesiyaashow sara kaca gaalaadan surgooya gardaare nagu maageene culumaadii gowraceen geesiyaashow sara kaca gaalaadan surgooya geesiyaashow sara kaca gaalaadan surgooya gaaskii dalkee raabaane gaalkii shaariif kaa gaaday geesiyaashow sara kaca gaalaadaan u diida geesiyaashow sarakaaca gaalaadaan u diida gaaskii dalkay raabaane gaalkii shaariifka gaaday geesiyaashow sarakaaca gaalaadaan u diida geesiyaashow sarakaaca gaalaadaan u diida galkaa ka saaraa seefta gaarab gooyaa kufaarta geesiyaashow sarakaaca gaalaadan surgooya geesiyaashow sarakaaca gaalaadan surgooya galkaa ka saara seefta gaarab gooyaa kufaarta geesiyaashow sarakaaca gaalaadan surgooya geesiyaashow sarakaaca gaalaadan surgooya